الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina mxamedi wcala alih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol lixdan iyo sagaalaad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu اlxaj baynu ku soo jiray baabu istixbaabi ramyi jamrat اlcaqaba yowma اnaxri raakiban wa bayaani qowlihi salى اllahu alayh wali wasalam litaakhuduu manaasikakum wuxuu baab yahay istixbaabu ramyi jamrat alcaqaba buurta caqaba la yidhaahdo in la ganto ama la tuuro sunanimadkeeda yowma naxri maalinka dhundhowga raakiban adoo gaadid saaran inay sunno tahay maalinkaa tobnaad ee musdalifa laga soo kalee mina la yimaado ee lagu bilaabayo acmaasha jamrat alcaqaba in la tuuro ama la gano inay sunnadu tahay inaad gaadid saaran tahay ileen safar baa tahayo musdelifaad ka timide gaadiidka aad saaranta inaadan ka degin oo adoo saaran gaadiidkaada aad buurta tuurato todoba dhagax inay sunno tahay iyo wa bayaani qowlihi sal ly slam iyo in la caddeeyo nabiga weedhiisa ahayd lita'khuduu manaasikakum camalkiinna iga qaata laamtu waa laamu lamr ay khuduu canii manaasikakum bay ka dhigan tahay sida ku yimid riwaayadka kaleba yacnii camalkiinna xajka iyo qaabka loo xajiyo ama loo cumraysto aniga iga barta xadaanaa isxaaq ibraahim wacaliy bni khashram almarwasiyeyn jamiica can ciisa bna yunis bn abi isxaaq asabiici qaala bnu khashram asagu wuxuu yihi ahbaranaa ciisa can ibni jurayjin cabdilmalik ahbarana abuzubayr muxamed أنhu samca jaabir بn cabdالlaahi الأnsaariي yquul raأytu الnabiya nabigaan arkay salى الlahu عalيه wasalam yarmi asagoo ganaya ama tuurayo tooganaya yowma الnaxri maalinkii dhuundhowga jamrat اlcaqaba tooganayo tuuraya calىa raaxilati hashisa dusheedii hashi uu saara asagoon ka degin nabigoo tuuranaya jamrada ayaan arkay buu jaabiri wayaquulu xaggana leh nabigu uu leeya maalinka ayada litaahuduu manaasikakum ay khuduu canii manaasikakum laantu waa laamu lamr camalkiinna iyo cibaadadiinna xajka ku saabsan iyo cumrada aniga iga qaata fa innii anigu laa adri garan mahaya ma ogi lacallii inaan mudanahay laa axuj inaana soo xajiyin bacda xajatii haadihi xajkaygan kan ah gadaashi inaana soo xajiyin inay dhici karto garan mahayo ayb yani inaan soo xajiya xajkan kadib ma ogibno nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ishaaro waa isha nabigu waa loo sheegay inay ajashiisu gebagaba tahay cimrigiisii oo xajkan kadibna uusan soo xajinaynin waa loo sheegay laakiin si latiifan oo doqon magarata ayuu ugu sheegay saxaabadii fa innii laa adri lacallii la axuju bacda xajatii haadih ma ogi soo xajinaynin iyo in kale xajkaygan gadaashi ee camalka iga qabtoo dhaxalka iga reeba idan waa sunno gaadiidka aad saaran maalinka inaad ka tuurato jamrat lcaqaba haddii aad lugaynaysana lugayntaasaad ku tuuraysa in labaduba ay bannaan tahay adoo lugayn aad tuuratay iyo adoo in labaduba bannaan waa masalatu ijmaac muslimiintu muran kama qabaanoo waa isku raaceen kulligood laakiin waxaa laga hadlay keebaa fadli badan weeye qolyaa waxay dheen kolba xaaladda aad ku sugan tahay baa badan haddaad lugaynaysana lugtaad ku tuuranaysa haddaad gaadiid saaran tahayna gaadiidkaad ku tuuranaysa sidaasaa fadli badan qolyana waxay dheheen siduu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam ayaa wanaagsanoo inaad gaadiid qaadataa fiicanoo aduu hasha saaran ama neef saaran aad halkaa ka tuurato waynu soo maray xilliga la tuuranayana khilaafkii ku jira xalaynu soo maray culummo yidhi ma bannaano in la tuurto ilaa bacda tuluuci shamsi qoraxdan soo bixin lama tuuran karo iyo qolyo yidhi bacda alfajri baa la tuuran karaa weli intaysa qoraxdu soo bixin laakiin waagu bariyey baa la tuuran karaa iyo qolyo yidhi waagon baryinba waa la tuuran karaa waynu soo maray min xayu daliil hadda waxa badan qolyaha qaba inaan la tuuran karin ilaa ay qoraxdu soo baxdo laba daliil bayna hadda ku dhisan tahay eh, hawshooduyo xadiidkana ka mida ah. khuduu canii manaasikakum nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xajkiinna iyo camalkiinna iga barta nabiguna wuxuu tuurtay buurta jamratulcaqaba hee bacda tuluuci shamsi qowlkii nebi maxamed iyo ficilkiisibaa istaageeray iyo nahyigiisii ahaa laa tarmuu jamrat alcaqaba xadiidka ibni cabaas fi sunan waad garanaysaan lafdiga muslim waaa ka cad lafdiga nasaa-i ka cad lafdiga tirmidi iyo ka abu daawuud ana nebi sal ly slam qadama ahlihi wa qaala laa tarmuj aljamrata xataa tatluca ashams nabigu wuxuu hormariyey ahalkiisii taagta daraa ama nuglaabuu hormarshay oo haweenkii iyo waayeeladii dadka xanuunsanaa kadibna wuxuu ku yidhi sii hormara oo sii kulaala ama sii kulaaxa mina iyo jamrat laakiin ha tuuranina ilaa ay qoraxdu soo baxdo alimaamu tirmidi fii jaamicihi wuxuu yidhi markuu xadiidkaa sharxayay waaktaru ahli اlcilmi bixadiii الnabiy waaktaru ahli اlcilmi bixadiiثi الnabiyi sal slam anahum laa yarawna أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي xataa tadluca ashamsu wahuwa qowlu sufyaan athawri washaafic halkaasuu la maray wuxuu hi dadka xadiidka yaqaana badankood xadiidka nebi maxamed dadka u dhuundaleela ee u faradhudhuuban ee ku takhasua cilmiga xadiidka iyo aqoontiisa waxay u badan yihiin inaan la tuuran karin ilaahay qoraxdu soo baxdo bacdu ahlicilmigaa fasaxay oo yidhi way bannaan tahay laakiin walcamalu calaa xadiidi الnabiyi anahum laa yarmuun tirmidi marka hawsawr sahlan ma aha marka khilaafka culus baa iska jira haddii marka ay noqoto ilaa ay qoraxdu soo baxdo yaan la tuuranin war la garta wey laakiin saddexda madhab ka dhaxa hadda waa roon yahay bacda طuluuci اlfajr wa qabla طuluuci الshamsi waa dhaamaa bileylinta waa dhaamaa baxdii ku jira umu salame iyo ibni cumar iyo iyo khilaafka saxaabada xalaynu soo maray sunnada baabka loo gunta waa maxay haddii aad gaadiid saaran tahay sunnadu waa inaad gaadiidka ka tuurato waxadaanii salama ibnu shabiib almismaci qaala xadaana alxasan بن محمد بن أعyن الxrان الjزري xadثna mcqل بن عubayd اللah الjزري buu u jeeda عan زayd بن أbي uنayسة الjزري عan yaحyى بن xuسaين بن curwة الأxmسي عan jadة أyaydii أm الxusaين ahayd aلxmسية الmadنية qaala wuxuu ihi wadaadka yaحya بن xusaينa samictuha ayaydi baan maqlay taquulu ayadoo leh xajajtu maca rasuuli الlah rasuulka il baan la xajiyey xajaة الwadaaci xajkii sagootiska fara'aytu nabigaan arkay xiina ramaa aljamra xilliguu tuurtay buurta caqaba uu nabigu ganay ayaan arkay wansarafa uuna ka laabtay wahuwa calaa raaxilati asagoo saaran wa macahu nabigu waxaa la jiray markaan arkaya bilaal bilaal bn rabax alxabashi wa usaamatu bnu zayd baa la socday axaduhumaa midkood yaquudu bihi raaxilatah labadaa saxaabiya usaamiya bilaal midkood nabigu hasha ku hogaaminayey yaquudu bihi nabigu ku hogaaminayey ay bihi binabiy raaxilatahu hashiisii bilaal buuna ahaa ninka nabiga hogaaminay hasha waday bilaal buu ahaa riwaayada nasaa-i baa caddaysay fi sunaad ku marteen walaakharu ka labaadna ka kalena raaficun hawbahu marisa kor u qaaday calaa ra'si midka labaadna nabigu dalaalimaynay maruu intuu kor nabiga dallad ooga dhigay min الshamsi ay min xari الshams wa huwa muxrimun asagoo xarmanoo xaj ku jira riwaayadii kale xadiidku uu lahaa bilaal baa hasha hogaaminayo hasha hogaankeeda hayay usaam bnu zaydna nabigu dalaalimaynayo mara iyuu ku hayay suu qoraxda iyo kuleylka nabiga ooga difaaco faqaala rasul lah sal lay slam rasuulka ilah wuxuu ihi maalinka asaga qowlan kaiiran hadal dheer buu yidhi annabi khud buu jeediyey mina saxaabada waa la hadlay aad buu ugu khudbeeyey caraf buu ku khudbeeyey meel walbo nabigu istaago munaasaba ah wixii diina u sheegi kar u sheegaya maxaa yeele waa dardaaran faqaala rasul sal slm fii ywmi naxr qowlan kaiiran hadal badan buu nabigu sheego khudbo iyo cilmi diineeda ah wuxuu ka tegay maalinka aad buu nabigu u dardaarmay fii ywmi carafa wa ayaami mina khaasatan maa ywm naxr uma samictuhu yaquul nabigoo maalinkalaan maqlay in umira calaykum cabdun mujadacun xasibtuha qaalat aswadu yaquudukum bikitaab اllahi tacaala fasmacuu lahu waaطiicuu waxaa ka mid ah hadalkii nabiga maalinkaan ka maqlay tii nabigu in umira haddii amiir laga dhigo calaykum dushiinna cabdun addoon mujadacun fiidagogoonoo faragoon jadcigu waa in ruuxa araafta lagoyo faraha iyo sanka iyo bishimaha iyo in ruuxa la gura la yidhahdo araafta fiidaha laga guro laakiin hadda waxaa u badanya loo jeedo waa marka ruuxa laga gooyo sanka iyo dibnaha sanka iyo dibnaha laga gooyo ama laga gooyo sanka iyo dhagaha dhagaha in lagu guro sankana lagu gooyo hadde waa suuro aad iyo aad u foolxun weeye in ummira haddii amiir laydinka dhigo calaykum dushiina cabdun adoon mujadacun riwaya xadku leey riwaayad badan baa iman doona fii kitaab اlimaara fii kitaab اlimar waxaad ku iman doonaa biuruqihi wa alfaadi wariwaayaati hadda waxaynu maraynaa xadiidka aan mukararka ahayn mukararka waxaanu ka maraynaa baynu ka maraynaa mukararka waxaynu ka marayn riwaayaadka mukararada ee xadidka la soo celceliyey iyo uruqda baynu ka maraynaa xadiidka maydhka biduuni mukarari asalkan waxaynu ka marayna wuxuu ku iman doonaa xadiidka duruqis riwaayaadkiisa kitaabu alimaara fii baabi wujuubi taacati اlumaraa'i fii hayri macsiya raqamka haddaad haysataan matniga raggiina haysta waad ka fiirin kartaan halkaasaynu ku faafaahin doonaa xadiidka macaanidiisa ku saabsan xukumka iyo imaarada iyo siyaasadda sharciga ah laakiin hadda waynu dul marayna in umira calaykum cabd haddii alla yidhahdo in umira calaykum cabdun mujadacun fiida dhagaha iyo la guraysankaba haddii laydinka amiir dhigo xasibtuha waxaan u malayn um lxusayn qaalad inay tidhi aswado oo weliba madow oo sankii dhagahaba la gooyey haddii amiir iyo madaxweyne laydinka dhigo fasmacuu lahu wa atiicuu maqla oo u hogaansama u oo u fasmacuu lahu waaicu inaad wax hadalkiisa yeeshood maqasho ayaa ka horaysa inaad horta adeecdo hogaansato maqalba horeeye dhegaysi wanaagsan kadibna wixii aad maqashay wanaagsan aad fuliso yaquudukum bikitaab illaah kitaabka ilah idinku hogaamin waa shardi haddii amiir laydinka dhiga adoon madow oo sankii dhagahaba la guray oo suurada foosha loo bedelay hadii uu talada idin qabto laakiin kitaabka rabbiga idinku dhaqahayo fasmacuu lahu waaicu maqla oo u hogaansama riwaya xadiku uu le wan umira calaykum cabdun xabashiyun mujadac fasmacuu lahu waaicu ma aqaama fiikum kitaab allah ma aqaama fiikum kitaab allah inta ilahay kitaabkiisu idinku goaminayo maqla oo yeela yowmu carafu sidaa nabig calayh salaat wasalaam yowminana waa yidhi yaa ayuha annaas itaquu llah xadiidka riwaayadkiisa itaquu llaha waaicu wain umira calaykum cabdun xabashiyun mujadacun fasmacuu lahu waaطiicuu ma aqaama fiikum kitaab allah wfii riwaaya ma aqaama lakum kitaab allah uma qaala hal ballaqtu ku sidaa nabiga ugu sheegay uu yidhi addoon xabashi ah oo dhaga gurguran oo madow oo xagga suurada bini aadamka foolxumada iyo suurabeddelka lagu sameeyey haduu talada idin qabto laakin kitaabka rabbiga idinku xukumayo maqal oo yeeloo ka amarqaato ha ku bixinoo ha la dagaalamina nabig wuxuu yidhi hal ballaqtu maydin gaadhsiiyey nabigu wuxuu inoo tilmaamay alayh isalaat wasalam xadiidku ku tilmaamaya qofka ku maamulaya kuu talinhaya waa muhiim ma ah qofka kursiga ku fadhiisanaya muhiim ma ah hadhaga guraado sanka ha go'naado timuhu goon ha noqdeen ha gaabnaado ha madoobaado xagga nasabka ha la liido nin la xurmeeya ha noqdo uxudoon ha noqdo kulligood waa maxay dadkaasi waa waa wasiilo iyo naaibiin can illaahi subxaana wataala maqsadkii ujeeddadu waa kitaabka rabbiga inuu taliyo ummada waxa lagu maamulaya la fiirinayaa la eegi mahayo asalka qofka maamulaya haday isku kay hagaagaan laakiin quraysh inayna maamushiy dadkii susuubanaa ayna maamulaan kitaabka rabbiga nagu maamulaan waa nabad iyo caano waa subag iyo caano la dara samnan wa casal baa la yidhaahdaa samnan wa casal waa malab iyo caana laysku daray ama waa malab iyo subag laisku daray haddii laakiin la waayo waxaan eegaynaa qofku muxuu nagu maamulayaa cidduu doon ha noqdo qolyaha idinku aad liiddaanaad ku xadgudubtaan ha noqdo iska badaa addoon xabashoo dhagaha guran oo guran oo sanka la gooyo diibka ka socda ha noqdo oo dhaguhuna oo daqsigu dabamow leeyahay kitaabka rabbigay hadduu talinhayo maxaa kaa maqan adugu ayib haddii aan kitaabka rabbigay uun talinaynin nabigu wuxuu inoo caddeeyey inuun ruuxa lahayn wax xurma ah a madaxdaas madax inooma aha muslimiin ma aha fasmacuu lahu wa aiicu mafhuumku waa maxay ma malay ha maqlina ha u hogaansamina kale nabi allow hadday nimanku ay xadgudbaan oo jaa'iriin noqdaan oo salaadda ay bahdilaan oo iyagu xagga dhaqankooda niman xun ay noqdaan maan ku baxno la dagaalanno laa maa salluu intay tukan hayaan daayi faraha ka qaada xadiidkii kale cabdicubaad bnu saamid nabi allow maan ku baxno ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan ninkii salaada ka taga waa gaal ninkii lagu arko waa lagu bixi waa la dumini nin kitaabka rabbiga nugu mil madaxweyne ma noqonayo wa ajmaca almuslimuuna cala ana alkhilaafata wاlimaamata wاlimaarata waa wasiila wasiilo wey waa adeeg adeeg baa tahay shaqaale ilaahay diinkiisa u adeegaya muhimaduna ummaddu kitaabka rabbigay inay ku dhaqanto alla addoommo u noqoto weeyo ilaahay diinkiisa lagu hogaamiyo khilaafada maxaa tira waa siyaasat dunya biddiin waa adduunka oo lagu maamulo diinka rabbi soo deji ala lahu اlkhalqu wاlmr maqsid iyo ujeedda ma aha inaad adugu taliso maqsidkii ujeeddadu waxaa wey ummaddu inay alla addoommo una ahaato oo lagu maamulo kitaabkiisa waadaha kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuhu wattaquu lacallakum turxamuun kitaab baan barakaysan asaga raaca allana ka cabsada markaasaad naxariis salaysaan inaalla adduun walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yacni muhimaddu alimaaratu wاlsiyaasatu wاlkhilaafatu kulligeed waa wasiilo u adeegaysa in ummaddu addoomaallay u noqoto lagu maamulo kitaabku rabbi soo dejiyey haddaan kitaab rabbigay talinaynin hee waa in la dumiyo wixii nidaam oo dhanba eed madax idiima aha dowlo islaan ma aha muslimiin ma aha waa gaala madaxyagagaaban wadaadka u qiilbixinhayana ayagu ka sii xun yahay waa balcan baacur watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaan fakaana min alghaawiin taarikhda somaali dib u fiiriyo nidaam kastoo calmaane ama dimuqraadiya ama diinlaawa markuu muslimiinta soomaaliyeed qabsado wadaadda u nacamleeyo u qiilbixiya oo difaaca jiri jiray xilligii aadan cadday taagnaayeen ina cabdirashiid sharmaanka xilligiisii bay taagnaayeen ina siyaad barray taagnaayeen maxaa ku xigay cabdiqaasin salaad bay taagnaayeen eh, muxuu ahaa cali mahdi bay taagnaayeen cabdulah yusuf bay taagnaayeen dagaalka eh, cabdullah yusuf ataa isliibu ka bilowdo lagu dagaalamad garanaysaan oo salaadaha la kala goostay wadaad wadaad reeboro ma ahaa baa ka qunuuday masaajid masaajiddaha ka mid a isagoo habaarahay cabdullahi sii dowladdiisii qolyihii daarood salaadday way ka baxeen safki qaybta dambay ka baxeen qolyihii haweene aamiin bay dheheen si bay aamiin u dheheen hadda haddaan bilaal ka qunuudno xasan sheeh maxamuud habaaro yaa dareeri qolyihii waagii ka dareeray cabdulaahi yuusuf waxaas ina anfici maayo kitaabka rabbiga hadduusan talinaynin nidaamka waa nidaam gaalnimo ah oo diinta shuqul aan ku lahayn oo in la dumiya waajib tahay wadaadka u qiilbixinhayana maxamed guulood oo kale way u ducaynhay u qiilbixinhaye hawshi maxamed siyaad bare yaan lidi ku lugoyn bashiir axmed salaado baryahan qalqaylyahan arkahayey ayagun buu lamid yahay waxba ayaan baddaas beentaa laydinku akhriyin markaan kitaabulimaara gaadho ban haddii alla igu simo si uga hadli doonaa hadda xaj ku jiraa وxadثnي أحمد بن حنبل قال xadثna محمد مسلمة الbاhل الحراني cafوا عن أبي cabدالرaحيم محمد waxaa wey kala fahma waxa adeega iyo wasiilada ah iyo maqsidka maqsidkiyaan been laydiin sheegin waxa dowladda islaamka adduunka lagu ogol yahay iyo dastuur islaami ah iyo sharci la ogol yahay ma jiro ummadda muslimkana dastuur uma baahne waxay u baahan tahay wixii asal ay ku soo dhaqmi jirtay kun iyo afar boqoloo sano waxaan hadda dowlad islaama ah la'nahayo nidaam islaama shaqeeya waa dhowr boqoloo sano kunkaasna ummadda wixii lagu soo dhaqi jiray ee adduunka ay ku qabsatay ee magacii sharaf ay ku yeelatay iyo ciise ay ku yeelatay ee gaala ay kaga adkay ee yurub iyo galbeedba ay sankooda caana ka lisi jirtay kitaabkaasoo taliya uu ahaa iyo sunnada lagu dhaqmo haba iska jiro khaladaad fara badan dastuurku waa maxay dastuurku waxaa weye nimankii reer galbeed ee faranjeyna gumaystay nagu soo duulay qaranka bilowgiisa nagu soo duulay qarnigii sagaaliyo tobnaad ee qabsaday yaa markay naga tagee nooga tegey oo yidhi bas annagu waa idinka tageen laakiin waa inaad fulisaan dardaaranka annagi oday dhintay dardaaran ka tagey jirtee oday iska tegey oo haa saaca hortaa lagu sii dhaqo saa waxaa lagu wado nimanku waa inaga tageen laakiin dardaarankoodii iyo howlahoodii baan ku dhaqanaa oo la fuliyaa hadda waxay bilaabeen marka lacag bay la daba joogaan hawshi weer waxay dhhn idinku wata milatari baa waday qolyaa islaan sheegtaa wada nafta inoo keene hadda waxay dhhen ma kartaani annagaa idiin wadayna fanki waaka lacagti waaka kiidiida waaka wix lagu qaban lahaa xukumkiisa waaka magaciisa waaka iska ilaali beentaan laidiin sheegi waad cumad loo soo dhibay xoogo bokod mani loo shubay oo iska eh, la jefiyana bannaana oon indheergarad ba ahayn oo qoryo dabaallada hadda kor idinka sheekeeyeah yuusan diintiinna idinka dalfinin wax kasta soomaaliyadda way og laakiin hee qabyaalad baa inta badan idin baabi'inaysa can abi cabdiraxiim wasmuhu khaalid ibn abi yaziid aljumaxi can zayd ibn unaysat aljuhani abi cabdiraxiim baa wuxuu mutaabacaynaya wadaadka hore macqa ibni cubaydillahi aljazri can zayd ibn abi unaysa can yaxya bn xusayn can ummi xusayn jadati ayadii ahayd qaalad waxay tihi gabadhaasi xajajtu maca rasuulilah xajat alwadaac xajkii sagootiska ayaa nabiga la xajiyey fara'aytu usaamata wa bilaalan usaame iyo bilaal baan arkay wa axadumaa midkood aakhidun uu hayo bikhitaami naaqati nabiy nabi maxamed hashiisa hasha hogaankeeda uu hayo waana wuxuu ahaa ninka hasha hayay bilaal walaakharu ka labaadna raaficun thawbahu mariisa uu kor u qaad yasturuhu min alxari asagoo nabiga ka dalaalay oo ka asturahaya kuleylka iyo milicda qoraxda xataa ramaa jamrata alcaqaba ilaa uu nabigu tuurtay jamratu alcaqaba ayuu dalaalimaynayey xag kale xadiidka waxaa kaga jira masale muhiimaho laisku khilaafay fiqiga oo ay dhaheen bacdu salaf ma bannaano markaad xaajiga tahay inaad dalaalin qaadato ama dallad qaadato ama aad madaxaada hoos ku qabato geedii wax noocaasa qaadato ina xadiidku wuxuu caddaynayaa inay hawshaa bannaanta nebi maxamed calayhi salaatu oo ina yidhi qaato iga barta sida loo xajiyo khuduu canii manaasikakum ayaa sidaas sameeyey raallina ka ahaa riwaayadii horena waa inagii soo marray wahwa muxrimun inuu saxaabigu ay gabadhu tiri umulxusayna jamaaca min asalaf way jeclaan jireen cumar yahay oo waxay jireen allah u soo xajiday ee dartii meeshaan u timid bidada ah iyo dhulkaana u timid isu qoraxoo isu bannee dhaladaadii iyo madaxaadii kugtaadu rabbi xaggiisa ha u furaadeen joojiya hawlaha teendha aad dhisatay iyo geed aad harsatay mooyeen wax dalaalin ama dallada ha qaadanin odhan jireen ayib laakiin xadiidkan ayaa yaa xujo baabka ku ah jumhuur salafna sidaasay qabaan inay bannaan tahay wax dhiban aysan lahayn qaala muslim wuxuu yihi abuusaynmuslim eh, alxajaaj abulxusayn raxmat ullahi tacaala caleyh wasmu abi cabdiraxiim miyaad rabtaa khaalid ibn abi yaziid weeye wa huwa khaalu muxamed bnu wiilka wax ka qaadanaya abtigii wey wiilka maxamed bnu salama albahli alxaraani can abi cabdiraxiim khaalihi wey muslim baa kuu sheegay waa abtigii rawaa canhu waxaa wax ka wariyay wadaadka abu cabdiraxiima wakiicun waxajaaj alacwar xajaaj maxamed almasiis alacwarna waxbuu ka wariyaa wakiicna waxbuu ka warshaa marka wuxuu kuu sheegay nin la yaqaano wey qaybtaa hore ku saabsan addoonka xabashiga haddii laydiin dhiibo laba xaalo unbaa lagu fasirayo waa inaga soo maray wayna iman doontaa qofka muslimiinta madaxweyne u noqonaya madaxweyne guud muslimiinto dhan ba khaliif u noqonaya alimaam alkubra alimaam alacdam laa yakuunu ila xoran biijmac اlmuslimiin waxaa sharda inuu xor yahay shuruuddiis waxaa ka mid a qof madax bannaan baa muslimiinta u noqon kara khaliif guudo ayaga baroo ka dhaxeeya kuwa hadda jooga kontanka iyo dhowrka ah ma aha xataa haddii la waa muslimiin la yidhaahdo ma aha khulafaa eh, cudamaa ma aha khaliifku xukunkoodana qaadan mahayaan waa umara ka imaarati safar ah wey ogaada hadda markaad safraysaan soo nabiga ma dhihin jamaaca haddaad tihiin oo saddex iyo afar iyo batiin waa inaad samaysataan eh, amiir nadaan baa la samaysan guddoomiyaad magacaabanaynaa intayna kalena shacab baynu nahay meel kastoo muslimiintu iskugu yimaadaan waa inay taladoodu midowdo maamul yeeshaan isu yimaadaan qolyaha marka adduunka dhooban dhowr iyo toddobaatan konton ee dhowrka ah haddiiba le waa muslimiin ma aha khulafa ma aha axkaamta khaliifna ma laha laakiin hee waxay la yihiin imaaratu safar waaba hadday ku dhaqmaan kitaabka rabbigay amiirka safarka maxaa laga rabaa inuu shareecada ku dhaqmo oo jamaacada uu cadaalad ku maamulo oo u dhimriyo oo u naxariisto wax isku qabtaanna uu si fiican u kala xukumo salaadda u hagaajiyo howlahaasaa laga rabaa ha haga weynaadee nin walbo muslimiinta tala u haya waxaa laga rabaa an yaxkuma baynahum bima anzala allah haday laba wiiloo farta baranaysa ay ku yimaadaan odhan adeerow aniga wiilkan is haysanne keenne far quruxsan ood saa u fiiriso oo kii farta quruxsanaa uu noqdo qolyihii shisheeya uu noqdo kii farta foolxumaana u qaraabaad noqotaan oo tidhaahdo adaa far quruxsan maxaa tahay qaadi jaa'ira biijmaaci lmuslimiin aayadihii baa ku qaban oo man lam yaxkum bima anzal allah faulaa kum lkaafiruun waa farta wax la iska daa farta ay ku tartamhayeen qolyaha iskuulaadka jooga madaarista imtixaan bay qaadaan caruurtii hee kii xoogo bixiya ama qaraabaah ama waalidku u yaroona darajooyin badan baa loo qori wiilkii xariifka laakiin xooguhu shiddada badnaana ama shisheeyaha ana yaa allah waxaa la c minus baa la siinaya nina e balaas b balaas baa loogu dhufanaya waman lam yaxkum baa qabanaysa iyaguna ilaadu way tartamahayaan anaa kaa faham badan anaa kaa aqoon badan maya baa laisku haya iska ilaaliya qaduhu iyo xukunku maaha hol sahlan laba ruu u dhexeeya haddaad kaga gasho xaakim baa tahay qaadi baa tahay waa inaad ku kala xukunto bilcadli haddaad diiddo soo maaha aayadii maaidaa ku haya dhaqanka yahuudeed munaafiqiin shuqulkood baad bilowday marka khaliifka caamkaa ah ma noqon karo ilaa eh, xaalat alikhtiyaar ilaa xoran waa inuu qurashi noqdo xor ah caalima mujtahida waa cinda akhtiyaar amiirkan marka xabashiga ee mujadacu atraafka ee dhici karta in laga wado gubernatoore amiiruljeish oo waxaa magacaabay khaliifkeenna wax u dhiibay nin qiimo badanoo addoon ahoo aqoon labu arko kaasuu degmada adaa mas-uulka ah gobolka qabo waxaa loo adeecayaa sida loo adeeco umarada axraarta aba loo adeeci maadaama uu kitaabka rabbigay inagu xukumay waxaa kaloo dhici in laga wado waaba khaliif guuda laakiin waa wuxuu ku qabsaday bilhalabati wاlqahri wاshowka addoon baa intuu imtixaan noqday uu dadka ka adkaaday xoog kursiga ku qabsaday haddii lala dagaalamanayo dhiig badan baa daadanaya laakiin kitaabka rabbiga idinku maamuli bule war kitabka qaata waxba idinka gani nin carbeed oo quruxsan iyo anaaba sanka aan go'naade kitaabka rabbiga ha taliyo waa la soo maray xilliga masr ka talinayay nimankii maaligta soo garan maysaa masr bay qabsadeen shaam oo dhan bay ka tag nimankii tataarka jabiyey ahay addoommay ahay quds iyo eh, sifdiin quds iyo ninkii loo jiray aلظaahir baybars maxay ahaayeen nimankii tataari adduunkana soo rogay intay bari ka yimaadeen baqhdaad ciraaq soo qabsaday khuraasaan soo qabsaday eh, adduunka oo dhanba soo laqay waxaa lagu jebiyey falastiin falastiin meel culus weeye ciidamadan baa ku jabay reer ruum baa hadda kahor ku jabo dagaalkii yarmuug ee khaalid bin weliid waa garan ka dhacay waa dagaal ayn saxaabadu weligood mid lamida gelin buu ahaa dagaal ka dhacay ee khaalid hogaaminayay falastiin bay ahayd xuduuddeeda mowqicatu xiqiin baa ka dhacday oo salaxudiin ayuubuu ku jabiyey salibiyiinta haystay caalamulislaam iyo dhowr boqoloo sano laga kicin waaye waagii dambana sagaaan sana si toos oga talina adduunkaaso dhab u haysta xibtiin baa lagu jabay yadna falastiin ku taalla caynu jaaluud baa tataar lagu jebiyey an boqol oo kun oo tataar baan hal ruux ka bixin way baqdeen naysaan meel baysaan lay isku diyaariyeen dagaalka lay soo rogeen laba boqol iyo konton bay diyaariyeen aydna waa la leefay nimanka leefay maxay ahaayeen addoommay ahaayeen wuu ihi suldaan culamaa waa in laydin iibiyo sayidda in laydin geeyo addoonku mar laga yaaba inuu noqdo nin khayr badan waa islaama ninkii odhan jiray quds waagi dambana ay dileen qolyahan mamaaligtii baa dilay markuu soo noqday asagoo ku naaloonayo guul oolay aad masar fadhiisatadoo bal wixii dambe diyaarisid iyo dhexda ku dileen muslimiintii baa dilay waa la ikhtiyaari inay isla ahaayeenoo addoonnimo isla soo mareenoo maamulka isla wadeenoo oo uu u ballanqaaday markaan jibna tataarka xalab baan kuu dhiibi doonaa yo asagu quds wuxu isu diyaarinayey wuxuu arkay in hawsha ay meel fiican marayso xilkan iskaga dago uu muslimiintana madaxweyne oga dhiga saaxiibkii adaahir baybaris baybaris waali baan kaa dhigi waxaaba ka fiican in loo dhiibo muslimiinta madax looga dhigu diyaarinaya saaxiibkiisa biduni quds maalinkaana wuxuu u dagaalamay si raggoomina u dagaalamay asagaa soo degay faraskii siduu ka degay intii laga dilay wuxuu turay koofiyadii halmadkii bannaanku dhigay keligiibaa gacanta ku dila dhowr kun oo tataar nin balaayuu ahaa kanaa laakiin ka balaayaysnaa kale saaxiibkii waa dambe dili doona waxaan u jeedaa laga yaabaa intay nin rageedyo noqdo diracya noqdaan inay taladaba la wareegaan foodana la gelin waayo waan u dulqaadanaynaa marka adoonimadkooda iyo santaagooda hadday nagu maamulhayaan kitaabka rabbigay hadday la kitaabkuusan talinaynin he qaadi ciyaad xulmasud waxay ku ijmaaceen waa waajib ninka in lagu baxo la dumiyo fidnadii dooniha ka dhacdo soomaaliyaan ruuxba ka soo hadhin magdheeraan isku dhaxalla kitaabku inuu taliyo waxaan ka ayn ma yeeli karo yaa been laydin sheegi daruro daruro maslaxa waxaa la wixii ka sokeeya kitaabku intuu talinayo wey ha iska ahaado ha iska ahaado nimaan qurashi ahayn ha khamrada ha iska fuudo meelaha ha zinaysto isagoo la soo qado guriga ha la keeno xaarka ha saydho isaga u taallaa waa laakiin kitaabku hadduu talinayo waxu kastaba un dulqaadanayna waxaan ka ahayn gaalnimo kitaabka laga tagana waa gaalnimo hawshaa iska ogaadayaan been laydin sheegi marka xaalatlkhtiyaar lama ogolo oo waxaan ku fasiraynaa xabashigan addoonkan waa waali ama gobarnatooro weeye ee ma aha khaliif caama ah. cinda eh, daruurana wuu noqon karaa wayna dhacday in badan bayna dhacday baabu istixbaabi kowni xasa aljimaari biqadri xasa alkhadfi wuxuu baab yahay in la jecel yahay kownu xasa aljimaar buurtaas caqabo dhagaxa lagu tuurayo biqadri xasa alkhadfi dhagaxa lagu faniintame ee quruuraxa yarkee saa loo tuuroo kala lagu tuurahaya jimaal intaad qaadato meesha jabin mayso ummaddana dili maysid xadaثna mxamed bn xaatim cabd bn xumayd qaal ibn xaatim wuxuu yidhi xadaثna mxamed bakr albursani buu u jeeda ahbarana bn jur cabdilmalik ahbarana abu الzubayr anahu samica jaabir bn cabdilah ansari yaquul ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيه ali wasalam rasuulka ilaah baan arkayo rama اljamrata buurta ku ganoo ku tuuray bimili xasal khadfi quruuraxa dhagaxiisa oo kale aniinka dhagxiisa oo kale cafwan baabu bayaani wakti istibxaabi اrami xilliga la jecel yahay in la tuurto buurta in la caddeeyo xadaana abubn abi shaybata xadaana abu khaalid alأxmar wasmu sulaman bn xayaan wbnu idriis cabdulah bn idriis alawdi can ibni jur cabdilmalik can abi zubayr can jaabir bn cabdilahi alansaariy yaquul qaala wuxuu ihi saxaabiga ramaa rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa ganoo tuuray aljamrata buurta yowma anaxri maalinkii dhundhowga duxan barqinnimo xilliga lato barqinkii wey iyo wixii ka dambeeyey barqinkii ilaa duhurka ka hor baa wanaagsan hadday kuu suurageli weydo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso waa tuuran kartaa ilaa qoraxdu ay ka dhacayso dhuhurkii bacda duhur bacd alcasr ilaa mahribka ka hor laakiin sida sunnada fiican waa barqinkii ilaa duhurkii bacda duhurna waa lidaruura walxaaja ilaa qoraxdu ka dhexayso habeenkii ma la tuuran karaa ninkii waaye xataa keliga wuu tuuran karaa axaadiis baana ku timid ahlucadaarku inay tuuran karaan wa amaa bacdu intaa kadib soo ma aha bacda yowm naxri wey faida zaalat الshamsu baa la tuuranaya yowmu naxri wixii ka dambeeyey oo maalinkii tobnaad maalinka labiyo tobnaad saddexiy tobnaad oo jimaarta saddexdaabaa la tuurtay eedkoobaadta labaadsaddexaadba la tuurto ayagu waxaa la tuurtaa oo sunnadu tahay bacda duhur waad aragteen maalmahaad mina joogtaan waama bacdu ay bacda yowmi naxri soo ma aha faidaa zaalat ishamsu buu nabigu tuuran jiray markuu qoraxdu zuusho kadib buu saddexda buuroodta koowaad oo xagga mislkhayf jirta ta labaad ee dhexda ku jirta ee wasta la yidhahdo ta u dambaysa jamc اlcaqabe xagga maki xigta wayna iman doonaan وxadaثnah cali bn khashrm ahbarna ciisa bn yunis ahbarna bn jur cabdilmalik ahbaranii abu zubayr mxamed bn muslim ibnu tadrus almaki anahu samica jaabir bn cabdilah اlansariy yaquul asagoo le kaana الnabiyu bimilihi fadakara wuxuu sheegay bimilihi ciisa sheegaya ciisa ayaa sheegay mutaabiceeyey abu khaalid alaxmariyo ninkii ahaa ibnu idriis cabdulahi ibnu idriis alawdi kulluhum can ibni jurayjin fadakara milihi xadiidka haddaan soo marro kolu sheegay baabu bayaan ana xasa aljimaari sabcun xilliga la turan lahaa waa maxay maalinka yowmunaxriga waa barqinkii ayib maalmaha kalena bacda duhur baa la tuuranaya cinda alxaaja wadaruna waa la soo sheegay dhagaxa lagu tuuraya qadarkiisu dhagax yar oo ka lagu faniintamo oo kale ah ayaa lagu tuuraya dhagax weyn ma aha waxaa soo haray marka tiradii dhagaxa qadarkiisi baa laguu sheegay buurta la tuuran baa laguu sheegay xilligaa tuuri baa laguu sheegay meeshaad ka istaaga xalaynu soo mara dhanka laga istaagayo ayib maxaa kuu soo hadhay meeqa dhagax baa lagu tuuraya xadaanii sam ibnu shabiib almismaci qaala xadaana xasan ibnu cacyan ariiqii horen soo maray weeye ee uu ku soo biloobay xadiidkan filaya baabka dhan baanu ku soo bilownay soo ma ahayn mise sanadkii labaad xadaana macqil ibn cubaydilaah hadduu kuu sheeg wah ibn cubaydilah اljazari can abi zubayr can jaabirin qaal qaala rasul lah sal slam rasulku wuxuu yihi alistijmaaru tawun waa witr wa ramyu ljimaari tawun alistijmaar dhagax lagu darab yeesho mar haddaad istijaysanayso oo dhagax ku istijaysan ama qoryo iyo suuf iyo tiishi wax noocaasa saddex baad ka dhigaysaa alistijmaar tawun ay witrun saddex dhagax baa la rabaa ama saddex masaxaad baa la rabaa saddex qori oo dhaadheer baad soo qaadan ama saddex goor tiish ka goosan ama saddex dhagaxoo kuuskuusan baad soo nadiifin karaa meeshii saxaradu ka soo baxday ama kaadidu ay ka timid alistijmaaru dhagaxiisugu lagu isdiyaystaaye tawun ay witrun waa tira isdheer saddex baa laga dhigi hadday kugu filaan weydana shan hadday kugu filaan toddobo hadday kugu filaan sagaal tira tira dhisa waramy ljimaari buuraha saddexda in la tuurana inta lagu tuurahayana tawn e watrun waa tira isdheer buurana waa maa toddobo ta toddoba lagu tuuri tana toddobo tana toddobo labaatan iyo ko wsacyu bayna safa wاlmarwati tawn buurta safiya dhexdooda in la ordayay marwana waa tawn e watrun waa toddoba asaguna waa tira watri ah ila toddoba jeer baa la ordaa waida stajmara أحدكم nabigu waa ku soo ceshay midkiin hadduu darab yeelanayo o dhagax ku istiigsanayo falyastajmir haku istiyeysto ama haku dhagaxyayso bitawin tira isdheer man ka tegey wawaafu dawaafkuna tawin asna witr weeye dawaafkuna waa witr adna waa toddoba wareeg sacyigu waa toddoba wareeg buuraha saddexdaa wida stajmara axadukum falyastajmir bitawin ay biaati axjaar rawaadi kale cadaysa waa waajib iyo waa sunna laisku hayaa saddexdu ma waajibba mise waa sunno khilaafka kitaabu ahaarayna ku soo maray baabu tafdiili اlxalqi cala اtaqsiiri wa jawaazi الtaqsiir wuxuu baab yahay tafdiil xalqi xiiridda in laga fadilo ay ka fiican tahay cala taqsiiri gaabsiga timaha la gaabsado maalinka xajka la joogo ee laga xalaaloobo cumrada ama laga xalaaloobo xajka xiirashada iyo gaabsiga inay xiirashadu fadli badan tahay oo markaad tahay wey ayb ayaa laga hadlahaya amaa ninka muctamirka mutamatica isagu gaabsanaya sida sunnadaas hadhowtimo uu xiro u helo iyo wajawaasu taksi iyadoo tahay oo uu badan yahay xiirashadu iyo seemashadu ay fadli badan tahay gaabsiguna in la gaabsadana timaha la gaabin ay bannaanta waxadaana yaxminu yaxya waa maxamed rumxin qaala ahbarana leyt bnu sacd buu u jeedaa xa waxadana qutaybaة bnu saciidi qaala xadana leyt bnu sacd can naaficin ana cabdاllahi bni cumara qaal wuxuu yidhi xalaqa rasuul اllah rasuulka ilaahi baa xiirtay ywm الnaxr waxalaqa طaa'ifaة min asxaabihi raxan ka mida asxaabtiisiina way xidheen way xiirteen cafwan wa qasara bacdun barkoodna way gaabsadeen saxaabadu way qaybsameenoo qaybna sida nabigu u xiirtay u xiirteen way mulkaysteen ama way seenteen waasara bacdu barkoodna timi bay gaabsadeen qaala cabdulaahi wuxuu yidhi ibnu cumar ina rasul la sal slam qaal nabigu wuxuu yihi markuu saas xirtay kadib raxima allahu inta xiirata allah u naxariisto hal mar buu nabigu si ow maratan ama laba jeer buu yidhi uma qaala wuxuu yihi markii saddexaad ama afraad wlmuqasiriina waraxima allahu almuqasiriin kuwa gaabsadana allah u xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can cabdillaahi bni cumar maalik ba hadda mutaabacayn wadaadkii leyt bnu sacad ahaa kilaahuma can naaficin can cabdilaahi bni cumar ana rasuul اlah sal slam qaal allahuma arxam اlmuxalliqiin allah u naxariiso kuwa timaha xiiray qaaluu waxay dhaheen nabi allow wlmuqasiriin ya rasuul allah cadfu talqiin baa loo yaqaana carabiyada cadfu talqiin waa cadfi carabka lagu marinhayo hebel hebel baan soo aragnay jaamacana adaa ninkii hadlayme qof kalea waawlcadfi isticmaala waa xara cadaf oo wax kugu darahaya masaajid bilaal baan kusoo tukanay hebella waa ku tukanay adaa raacinaya kii hallahayman ku kale ayaa hadalkaas hadal ku ladhahaya xaraf caadifna wuu isticmaalaya cadfu talqiim baa la idan nabigu marka saasay macduufkii hadda wuxuu qaadanaya xukm macduuf calayh marka maxduuf baad u qadaraysaa qul wlmuqasiriin ama waraxm muqasirnabi allow dheh allahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu waxay dheheen saxaabadii xaafidku wuxuu yihi ninkaas su-aasha nabiga ku celiyey inuu fardi ahaa inay jamaco ahaayeen midna magacoodii ma helin wlmuqasiriina yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inta gaabsatana u ducee hadee qaala nab wuxu uhi allahuma arxam ilmuxalliqiin nabigu warkii maba dhegaysan ilaahu kuwa xeerta u naxariiso qaaluu wlmuqasiriina yaa rasuul allah nabi allow inta gaabsatayna alla u naxariisa dheh qaala wlmuqasiriin akhbaranaa abu isxaaq ibraahim bn muxamed bn sufyaan can mus bn xajaaj qaala xadaana bn numayr hawshii aan muqadimada ku soo maray wadaadka abu isxaaq ah ibraahim bn muxamed bn النaysaburi الزahid الcaabid اlmuxadiث الكabiir waa ragga muslim ka qaatay kitaabka ka qaatay w bisamac oga qaatay muslimaa kitaabka markuu qoray ardada ku dul akhrin jiray oo ka dhegaysan jireen marna ayagaa ahrin jiro nabigu sheekhu ka dhegaysan jiray muslima sanadkii u dambeeyey ii ayaan ku dul akhrinay w kitaabka bishii rajab buuna dhintay wadaad asagoo wadaadka wuxuu dhintay muslimna waad garanaysaan qiraadii u dambaysay iyo u dambeeyena wuxuu ahaa adi intuusan muslim dhimannin ka hor afar sano ama saddex sano kadib kitaabka muusa wada dhammaystay saddex meelood yuusan muslim ka maqal si toos ah laakiin khadkiisii iyo kitaabkiisii buu haystay wijaadatan halkanaa u horaysa muqadimadayna ku soo sheegnay ninka marka akhbarnaa lana waa wadaadkii ka qaadanhayay ardayga muslim ee raawiga ah ee la jiray abu axmed aljuluudi muxamed ibnu ciisa maxamed ibnu ciisa aljuluudi baa kule akhbarna abu isxaaq waa ruwaadda muslim wariya ee bisanad ku qaato wey loo yaqaana abu axmed aljuluudi caan ku yahay maxamed ibnu ciisa baa la yidhaahdaa waa ardayga abu isxaaq abu isxaaqna waa ardaygii khaaska ee muslim ka qaatay kitaabka hadda marka waad arto kuma maxamed ibrahim ibn maxamed bn sufyaan ahbarna muslim kuma dhi muxuu huna can muslimin wijaadatan liannahu yarwi hada alxadiia bilwijaada wijaada waa taqaanaan axaadii soo marteenna wuxuu ku qaadanaya bisamaaci can muslim xadaanaa muslim ahbarnaa muslim ayuu soo halkan iyo meel kaloo kitaab alwasaaya ah iyo meel kaloo kitaab alimaara saddexdaa meelood wey wuxuu sagtoos oga maqale oo bilwijaada ku warinayo kitaabkuna inuu muslim alifayna waa mutawaatirun canhu waa maqطuucun qaطciyun canhu ee waxaa laga hadlay ardaygan riwaayadiisu saddex meelood sheekha kamuusan maqline wuxuu ku wariyaa biاlkhai wاlwijaadati maa اlidn maca alidni buu ku wariyaa laakiin meelaha kale samac toosa weeye intaasaa loo jeeda wax kale ma ah أخبرنا أبو إسحاق yaaku yidhi waa محamed بن عيسى أبو أحمد الجلود من رواة مسلم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد النيسابوري عن مسلم بن حجاج وجادة قال مسلم وxuu hi xadثna بن نمyri xadثna أبي أبي cبدالله بن نمyر xadثna عubayd اللh بن cمر الcمري عن نافع عن بن cمر أن رسول صل سلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمqصرين يا رسول الله nabigu calayh isalaat wasalaam wuxuu u ducaynayaa dadkii xeertay buu u ducaynaya laba goor bay ahayd yowma alxudaybiya iyo yowma xajat alwadaac labadu way dhaceen labada way dhaceen nimanka xajat lwadaac iyagu wuxuu nabiga ugu cafwan yomlxudayb wuxuu ugu duceeyey markii la weydiiyey il nabi allow qolyihii timaha xeertay saddex goorba ducada yaad rakaadisay ood u naqtiintay qolyihii gaabsadayna waxaad u ducaysay hal mar weliba annagaa kugu daba istaagna maabad noo ducaysen nabi allow waxaana la sheegay min xayu riwaaya maalinka waxaa timaha gaabsaday laba saxaabi keliya cumaan bn cafaan iyo abu qataad ym xudaybiya saxaabada intood kale way xirteen nabigay raaceen laakiin cumaan iyo abu qataada gaabsaday idan ummadaka nabig wuxuu hi allahuma arxam ilmuxalliqiin yowm alxudaybiy markii umu salama kula talisay waad garanaysaa nabigu ku xirta way xirteen labadan saxaabina ayagu way gaabsadeen wlmuqasirin mar dambaa laga daba tuuray yowma xaja nabigu waa yidhi calayh salaat wasalaam qolyahaa hore marka la weydiiyo nabi allo maxaad u kala qaatay oo kuwii xirtan ugu ducaysay saddex jeer kuwii gaabsadayna aad mar ugu ducayso weliba markaan anagoo aan kaa tugno on kaa nabigu wuxuu yidhi liannahum lam yashukuu qolyahaas xiirtay marka anagu xiirtayba hee horay ka xirteen maysan joogsanin maysan labalabaynin idinku markaad gaabsateenna waad hakateen waad margateen dadkaan lama simi karo maalinkan dambe ee saxaabada wada xiirteen ee nabiga lagu dayday wax yarba mooyeene maxaa ee aadna loo badnaa wax shikiyana uusan jirin muxuu nabigu kuwii xirtayna ugu duceeyey saddex jeer kuwii gaabsadayna hal mar ugu duceeyey culum waxay leeyihiin xiirashadu cinda alcarab lama jeclay carabtu waxay jeclaan tama inay daystaan bixiyaan joofka feedhaan sii daystaan halabtu ay halkaa dhacday jeclaayeen in timaha la seentoo la xirana caadatulacaajin bay u arki way necbaayeen faranjiga iyo farisiyiinta iyo hindida iyo dadkaa indhaya dadkaasaa xirta hadda waad aragta way mulukaystaan xirashay jecel yihin iyagoo qurduun bay kusoo galaayeen qurdan bay kusoo galaayeen carabtuna timaha in la daystay jeclayd khilaafan licaadat اlcarab buu nabigu wuxuu jeclaa maalinka xadka timaha in la xiiro oon baaqi lagu sii ahaanin tima dhaldhaalicidii carab timaha dhaldhaalici jirtay maxay cibaada loo joogaa maadaama timaha xiirdo ay cibaado tahay ninka xiirtay baa ablaqu fi lcibaada ablaqu fi اlcibaada ficilkiisana abyanu lilkhuduuci wasdaqu lilmadallat illahi subxaana wa tacala ilah in loo duloobo laisu dhiibo oodan waxba xaraga la hadhin ood madaxa dhiibato maxaa ku fiican xiirashada gaabsiga weli nin sanka yartaagayato aragoonay nin yar xagarnoonyaa tahay marka saasay ku kala fiican yahi qaaluu waxay dhaheen wlmuqasir ya rasuul allah qaala raxima allah اlmuxalliqiin qaaluu wlmuqasirina ya rasuul allah qaala raxima allah اlmuxalliqiin qaaluu wlmuqasirina ya rasuul qaala wlmuqasiriin mar dambe u intaasi ka dabageeyey ayb marka lannahu xirashada ablaqu fi اlcibaada wa abyanu lkhuduuci wاdilla wa adallu calaa sidqi niyay leeyihin culimmadu markay hawshaa ay cilaynayaan saa bay sulaxadu nimanka culammada zuhaadda markay adoom dadku u yimaadaan oo dembi ka toobadkeeno ama iyagoo intay dembi ku dhacay toobadkeenaan way xihan jireen jamaaca min asalaf min azaahidiin alcubaad qofku markuu toobad keenahayo oo dembi ka toobadkeenahayo waxaa fiican bay inuu timaha xiirto timihii ilahaad ku caasidee tiyoofka taagaysay iskaba dhigba soo sunna ma markuu soo islaamayo inuu xiirto oo timaha loo xiro soo sunna ma aha idan ninkan muxuu ka toobad keenay shirki iyo kufribu ka toobad keenay waxaa loo sunnayey marka inuu timaha xiro aduguna markaad macsiya ka toobad keenayso maxaa fiican timaha inaad xiratay dheheen ayib halkaasay la mareen waa macno fiicanoo daqiiqa وxadثna المثنى قال xadثna cبدالوهاaب yعnي بن cبدالمجيد الثقفي xadثna عubaydاللahi بن cمر الcمري bhda الإسناad cubaydالlahi can ناaفع بن cمر wqaala fi lxadiii wuxuu ku yidhi raawigan dambe falama kaanat araabica markii markii la gaadhay u dhowdahay wuxuu hi wlmuqasiriin bimacnaa saddex jeer baan u duceeyey nimanka muxalliqiintaa marka afraad een lahayn wuxuu weli ku celin doonaa muxalliqiintii yo nabigu wuxuu yihi wlmuqasiriin kuwa gaabsadayna alla u naxariiso xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhay bni xarbin wabni numayrin marka saddex jeer ama laba jeer buu si goona nabiga ugu duceeyey muxalliqiinta muqasiriintana markii afraad ee la sugayay in loo duceeyey muxalliqiintii ayuu muqasiriin gelin ama marka saddexaad waa shaku raawi bayna qaabkan in loo jamcin kara ay sheegeen waxadana bakr bn abi shaybata wazo bni xarbin wnumayrin wa abu kurayb maxamed bn calaa jamiican can ibni fudayl muxamed bni fudayl ibnu khaswan adabi qaala zuhayr wuxuu dhaha isagu ibni xarb fii riwaaya xadaanaa muxamed bnu fudayl xadaثna cumaara yacni min alqacqac can abi zurcata bni camr bn jariir can abi hurata radi allahu tacala anhu qaal qala rasul sal ly slam allahuma اغfir lilmuxalliqiin allah u dembi dhaaf intii timaha xiiratay qaaluu ya rasuul اllah walilmuqasiriin intii gaabsatan alla u dembi dhaaf dhe nabi allow ama u naxariiso qaaluu qaana wuxuu ihi allahuma اغfir lilmuxalliqiin qaaluu ya rasuul اllah walilmuqasiriin qaala allahuma اغfir lilmuxalliqiin qaaluu ya rasuul allah walilmuqasiriin qaala walilmuqasiriin bukhaari baa xadika isagu wariye can cayaash ibn اlwaliid can ibni fudayl yukowi can cumaara can abi zurcata waana xadiiثu fardu hariib fi الصaxiixayn tafarada bihi ibn fudayli can cumaaraةa bn اqacqaac can abi zurcata can abi hurayra ayb laakiin muslim ba wuxuu keeni doonaa in la mutaabicay abu zurca halkaa lagu mutaabiceeyey marka wuxuu fardi nisba ka yahay min ariiqi tafarada bihi ibn fudayl can cumaar bn اqacqaac can abi zurca laakiin abi zurca isagu waa la mutaabiciyey fi abi hurayra fi abi hurayra lagu mutaabiciyey riwaaya mutaacan dambe muslim marka waa min zawaa'idihi alqayima cala shaykhi الbukhaari وxadثna cafوا أمyة بن بsطام الcayشhi qال xadثna يزيد بن زريع الbsri buu u jeedaa xadثna روح بن القاسم can ilcalaa bn cabdiraxmaan bni yacquub can abi abi cabdiraxmaan bni yacquub can abi hurata radi allahu tacaala canhu marka abu zur ayaa mutaabiceeyey cabdiraxmaan bni yacquub alxuraqi ayaa marka almadani ayaa markaa mutaabiceeyey can abi hurayra can sal l slam bimacnaa xadiii abi zur can abi hurayra wuxuu markan sheegay cbdiraxman bni yacquub wuxuu sheegay xadiidkii abi zurca oo kale xagga macnaha isku lafdi ma ah lafdigiisi waxaa kaxeeyey abu cawaanata fi mustakraj cala saxiix muslim lafdi lafdigan ku dhoweeyey xadaana abu bakr bn abi shaybata qaal xadaana wakiic bn jarax wabu daawuud aطayaali sulaym bn daawuud can shucbat bn xajaaj can yaxya bn xusayn can jadati ayaydi um اlxusayn alaxmasiya waynu soo maray annaha samicat الnabiy sal slam fii xajaة اlwadaaci dacaa lilmuxalliqiina aa waxay maqashay umulxusayn nebi maxamedoo u duceeyey dadkii timaha xeeda saddex jeer xajkiisii wadaaciya sagootiska wa lilmuqasiriina mara kuwii gaabsan hal mar buu u duceeyey walam yaqul wakiicun muusan odhanin fii xajat اlwadaac ee waxa uun sheegay abu daawud ayaalisi riwaayad korena ku soo maray sida sawaabkaana labada riwaaya xadiid bay sugan yihiin nabigu inuu yowm اlxudaybiya u duceeyey muxalliqiinta saddex jeer kadalika fii xajat اlwadaac laakiin axaadiista xaj alwadaac ka hadlahaya ayaa aad oga badan kuwa sheegay yowm alxudaybiya yowm alxudaybiyana wuxuu ahaa liajli farqigu waxaa keenay liajli ashaki wa cadam الshaki yowm xaj alwadaacna waa mukhaalafatan licaadati اlcarabi iyo muujinta aad muujisay hoggaansanka iyo khuduuca iyo addoonnimada aad rabbi u muujisatay markaad inaad xiirto waad aragteenoo marka dadku xataa fi jaahiliya iyo hataa caadada somali qaybo ka midaba timahay xiirta markay musiiba ku dhacdo timahay xiirahayaan dan kama laha waa garhkii xataa dalay in ay xiiraan uu iska dhigaba ruux nooc kale ah yacni dhibaato iyo rafaad buu rabaa inuu muujiyo وxadثna qتyبة بن سعيid qال xadna يعقوب وهو بن cبدالرحمن xaaw xadana qutaybat bnu saciidin qaala xadana xaatim yacni bnu ismaaciil almadani kilaahuma labadaa wadaad yacquub bn cabdiraxmaan iyo xaatim bn ismaaciil can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal slam xalaqa ra'sahu fii xajat alwadaac nabigaa madaxiisi xiiray xajkii sagootinta nabiga madaxiisu xiiray cidda u xiirtayna waynu gaari doonaa insha iyo nabigu qaabku timaa u qaybiyey xadiidkan oo dhan wuxuu ka hadlayaa iyo timaha la xiiraya iyo gaabsigaa fadli badan iyo maye xiiriddaa fadli badan iyo waa isku mid iyo waa kala fadli badan yihiin hawshaas waxay khusaysaa ragga raggay khusaysaa dumarku timaha inay xiraan lama ogolo dumarka xajinaya ama cumaraysanaya timadu ma gaabin kara ma xiri kara way ungaabsanaya laga lagayaa fiican inay timaha xiraan maalinka xajka maalinka cumradana ay gaabsadaan hadduu xaj ka dambeeyo haddaan cumrada xaj ka in la xiraa idna fadli badan cumraan xaj ka dambaynin xiriddaa badan cumre xaj ka dambeeyena gaabsigaa badan laakiin xajkasu marka laga xalaaloobayo waa in timaha la xiiro oo eber laga dhigo waxba laga soo reebin ayaa fadli badan dumarku looma ogolo haday xaj joogaan iyo hadday xaj jooginba inay tima xiraan waa mamnuuc cudurdaar iyo xanuun bay u xiiri karaan xajka soo way gaabsan waxyar intay un qabatay goyni maqasku goyn inay wada xirta hataa lama hal furdad ama hal eh, eh, intay qabato unbay jiidaysa dhowr koo xabo bay goyn fiida kore ama dhaxda haddayna xaajiyad ahaynna timaha ma taaban karto waa quruxdeedii hadday xaas tahayna nin baaba hawshan iska keligee timuhu ma laha marka haddii la xirahayo waa in laga tashado laga shuureeyo xanuun uu jiro iska mulukaysa meeshu ma ah rag iyo dumar waa kala duwan yihin laysa cala الnisaaءi alxalqu inama cala الnisaaءi الtaqsir xadidka ibn cabaas xadiidka caliy naha almar'ata an taxliqa shacraha nabigu ala slat slam uu ka reebay dumarku tuma inay xiraan lama ogolo midda ayada rag iyo dumar isku baab ma aha xagga fiqiyaadka khilaafka badan ee meesha ka taagan waxaa weeye hatimaha marka la gaabsanayo qaabkee loo gaabs ma la wada gaabinayaa ayib mise qayb baa la goynaya baxdiga aad ku soo martay kitaab ahaara baab alwudu masixidda madaxa ayaa ku jira alsmu ida culliqa alxukmu idaa culliqa bismin hal yuktafa biawaa'ilihi am biaakhiri qaacida usuuli la isku hayo haddii xukm sharciga magac lagu xidho alxukmu idaa culliqa bismin maxaa lagu xidhaya hadda xukumkan madaxuu ku xidhan yahay waa camal nusoo ku xidhan madaxa xiiridiisa ama gaabintiisa gaabintaynu ka hadlaynaa gaabintu marka madaxo dhan la gaabiya mise waxa kugu filan haddaa nin tahay inaad dhowr goyso shaafici waa dhintaad inta soo jido saddex timood haddaad goyso waa okay bay dhehe dhowr xabo saas saddex timood intaad soo jido aad لأnn waa maxay alxukmu ida culliqa bsmi yuktafa baqali maa yaqac calayhi ism الtaqsiir waxa taqsiir waxaa la yihahdaa madaxoo la wada gaabiyo curfan wa luqatan nin taabtay madaxuu gaabiy loodhan maayo waxa la dhihi laakiin tin buu gaabiyey tin buu gaabiyey iyo madaxuu gaabsado way kala duwanta madaxuu gaabsado waa maxay waa in lagu simo madaxa idaylkii ay birtu wada gaadhaya maqasku khilaaf hoosaa ku jiro iska dhib badan laakiin sida sawaabka haddii la xiiranhayena madaxoo dhan baa la wada xiiri haddii la gaabsanayana markaan rag ka hadlaynahe madaxoo dhan baa la gaabinaya ama dumarku ayagu horaanba looma ogolay intime inay xiraan gaabsiguna camal iyo xaj baa keenay lamama ogolen asalkiisi hore raggu waa ka duwan yahay iyagu waa la aqbali karaa hal duub bay soo jiidi karaan wax ka goynhayaan iyo dhowr timay ku gaabsan karaan iyo maqaska fiidiisa qac ka siinayaan waa la ogolaan kara ama raggu ayagu waxaa la rabaa inay si fiican u xirtaan ama si fiican u gaabsan wallah subxana wa tacala aclam